nabowya fii leylaة alarbicaء الsadis wاlcishriin min shahri dilqicda caami أfi rbacumiya wtiscin وaثalaaثiin hijrat اlmustaفى slى اllah عalyh wali wslm ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكرام ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلس كتوبانات مجالس دولمركي شرح كوبنا كتاب كمعالم السنة النبوية هابين كان وهابين أربعاء لحي لباتنك بشد القعدة كنا فربقل سقال إيسو هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وحنكسو جرني مقصد كعقيدة kitaabu aliimaan biاlyowmi alaakhir sifatu alqiyaama sidaas ayaan kusoo jirnay baabka caawa aan bilaabi doona insha allahu tacaala waa baabu اlmuruuri cala asiraad siraadka maritaankiisa oo la dul mara ayuu baabkan u baab yahay weeyaan siraadka waa jisri iyo buundo udhexaysa jannada iyo waxaa weeyaan naarta udhexaysa weeyaan weliba naarta ayuu dul rabbigana waatuu ilaahi subxaana wa tacaala wain minkum ilaa waariduha kana calaa rabbika xatman maqdiya uma yunaji aladiina ataqow wa nadaru aldaalimiina fiiha jathiya waxaa weeyaan qof kasta oo muxuu ahaa bashar ah oo ibni aadam ah oo adinka idinka mid ah jinni insiba uu ku soo aroori doonaa naarta wuruudkaas marka jisrigaas iyo buundadaas la dul saaray jahannama oo cidna ay ugu sii tallaabaysa dhanka jannada ilaahay subxana wa taala kuwaa naga mid yeele qaarna waxa weeyaan halkaas ay ku daadan doonaan ay ku baabi'i doonaan lagu cadaabi doono kaas ayaa siraad la yidhaahdaa nabigeenana sala allahu calayhi waali wasalam aad buu u tilmaamayo wuxuu ku tilmaamay inuu aada iyo aada u jilacsan yahay uuna aada u af badan yahay axaadiista hadda noo imaan doonta insha allahu tacaala waxyaaba ka mid ah ayay noo tilmaami doonaan insha allahu tacaala xadiidka boqol iyo afar iyo sideetanaad can abi hurayrata waxaa lagu yih cbdiman skhdawsi qaala wuxuu yidhi abu hurayra radi allahu taala arda qaala naasun ama qaala unaasun dad baa waxay yidhaahdeen yaa rasuulallah rasuulka allow hal naraa miyaan arki doonnaa rabbanaa rabbiga naga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo fa qaala wuxuu yidhi nabigeena sala allahu caleyh wali wasalam hal tudaaruuna miyaad isku ciriirinaysaan oo isku dhibaataynaysaan fi shamsi qoraxda laysa uusan ahayn duunaha sokadeed saxaabun xawr amaba daruur ayna ka sokaynin qaalou waxay idhaen laa maya oo inaad qoraxda araggeeda tidhaahdaan ii bannay aan eege ama aad isriixdaan suuragal ma noqonaysaa iyadoo ay muxuu ahaa daruur ka sokaynin qaaluu waxay idhan laa maya ya rasul rsulka alw maya iskuma ciriirinayn iskumana dhibaataynayni qaala wuxuu yidhi hal tudaaruuna miyaad isku dhibaataynaysaan isku ciriirinaysaan fi lqamari dayaxa leylata albadri habeenka afariy tobanaadka ah laysa duunahu uusan ka sokaynin saxaabun xawr ah ba daruur ay ka sokaynin qaal waxay dhan laa maya rasul rasuulka allow qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam fa inakum adinka tarawnahu waad arki doontaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaama kadalika saasaad u arki doontaan aragtida tashbiiha laga hadlaa qoraxda maadaama aan lagu dhibtoonaynin araggeeda dayaxana markuu afar iyo tobanaadka joogo araggiisa aan lagu dhibtaan dhibtoonaynin sidaasoo kalead alla arki doontaan weyaan oo wax dhibaato ah ood kala kulmaysaan araggiisa ama isku ciriirina ma dhacaysa weyaan waayahay kadibna nabigeen wuxuu yidhi calayhi salaa slam yajmacu allahu alla weyne wuxuu kulmin doonaa annaasa dadka ayuu kulmin doonaa fa yaquulu markaasu alla wuxuu dhihi doonaa man kaana qofkii ahaaday yacbud mid caabuda shay-an wax un falyatbachu shayga isaga ha oo ha raaca oo ilaaha ka dhigta weyaan fayatbacu waxaa raaci marka man kaana yacbudu shamsa qoraxda kii caabudi jiray wuu raaci wayatbacu wuu raaci man kaana yacbudu lqamara dayaxa qofkii caabudi jiray dayax ayuu raaci wayatbacu man kaana yacbudu tawaaqiit abaaliista iyo wax kastoo alla ka sokeeyey qofkii caabudi jiray daaquudkaas ayuu raaci wa tabqa kadibna waxaa soo hari doonta hadii lumma ummadan ayaa soo hari doonta fiiha gudaheed uu ku sugnaaday munaafiquuha munaafiqiintii ay ku dhex sugan yihiin weeyaan fa yaatiihim allahu ayaa u imaani fii hayri suurati suurada midaanan ahayn allatii taasoo yacrifuuna ay garanayaan suuradii alla ay ku yaqaaneen midaan ahayn ayaad allo ugu imaan doonaa fa yaquulu markaasuu dhihi doonaa rabbigeen ana rabbukum rabbigiin ayaana fa yaquuluuna waxay dhihi doonaan nacuudu billaahi minka ilaahay baan kaa magangelaynaa haadaa meeshaan aan joogna makaanoo booskanaga aan ku sugnaanayna xataa yaatiyana yaatiyanaa ilaa uu nooga imaado rabbunaa naga weeyaan fa idaa ataana rabbunaa rabbiganaga markoo noo yimaada carafnaahu waan garanaynaa fayaatiihim allahu allah u imaan doona fi suurati suuradii allatii taasu yacrifuuna ay garanayaan fayaquulu markaasuu rabbi wuxuu dhihi ana rabukum aniga rabbigiin ayaan ahay fayaquuluun waxay dhihi doonaan anta rabbunaa adiga rabbiganaga ayaa tahay fayatabicuunahu markaas ay alla raacayaan wayudrabu kadibna waxaa la saari doonaa oo la taagi doonaa jisru jahanama jahanamo buundada la dul maraysa ayaa la taagi doonaa xadiidkan waa xadiid dheer laakiin qeyb qeybaan insha allahu wuxuu ka sheekaynayaa muruurka siraadka lamara waana qeybta u dambaysa had intay aan ku dhawaaqnayo fa yudrabu jisru jahannam laakiin waxaa ka horeeya mas'ale muhiim aada u ah mas'alada muhiimka ah waxaa weeyaan oo dood badanna culimada islaamka qadiiman dhib weyn kama jir laakiin xadiidan wixii salafkii ka dambeeyey khilaaf aad u badan uu ka dhacay arrintaa waxay tahay waa sifaadkii arrinta ahayd rabbiga subxaanahu wa tacaala inuu imaan doona ayuu xadiidkan nooga cadday xadiidkan ayuu nabiga nooga cadaynaa sala allahu calayhi waali wasalam inuu rabbi imaan doono ityaankaas marka siduu yahay iyo sifadiisa annaga kama hadli karno sidoo kale mana diidi karno oo ilaahay ma imaanayna ma dhihi karno annaga marka waxa weeyaan alityaanu macluumun waalkayfu majhuulun waaliimaanu bihi waajibun waasu'aalu canhu bidca imaadka in la imaado waxa weeyaan waa imaad la yaqaano imaadka wax la yaqaano weeyaan inuu alla imaana in la rumayna waa waajib in seed u imaana la yidhahdo kayfiyada raadiyana waxaa wey waa bidca waxaa weeyaan saas ayada ayaan u aaminaynaa ama ityaanka laakiin keennoo kale ma ahan jasman taa waa aaminsannahay waa ityaanun yaliiqu bicadamatihi wa jalaalihi wa sulطaanihi wa kibriyaa'ihi wa malakuutihi wa daatihi alcaliya alla subxaana wa tacaala imaad u qalma weeyaan rabbigan subxaana wa tacala ilaahi wuu nool yahay basharkan way nool yihiin laakiin nolosha waa laba nooloo kala duwan ilaahay subxaana watacaala mawjuud wuu joogaa annagana waan joognaa laakiin waa laba joogitaanoo kala duwan saas weyaan marka taas waa qodobka koobaad qodobka labaad suuradda yacrifuun wuxuu yidhi faya'tiihim allahu fi hayri suura alatii yacrifuun suuraddii alla ay ku yaqaaneen midaan ahayn ay ugu imaanayaan ta iyada ah waxbay bush idinku qabanin ay culays idin saareen oo alla xaggee ku arkeen aan isweydiin karaa suurada alla ay ku yaqaaneen maxay ahayd taa iyada waxaa bushi bixini xadiidka aada soo saaray alimaam bukhaari caleyh raxmat ullah oo ka wariyey abu saciid alkhudri radi allahu taala anu arda ayaa nabigan wuxuu leh sala allahu calayhi waali wasalam fayaatiihim aljabbaaru fii suuratin hayra suuratihi allatii ra-whu fiiha awala mara fayaatiihim waxaa u imaanay aljabbaaru allihii jabbaarka ahaa fii suuratin suurad ay ugu imaanayaan hayra suuratii suuradiisa aanan ahayn allatii suuradaasoo ra-awhu ay ku arkeen fiiha iyada awala maratin marka u horreysay marka waxaa garanaynaa in alla hadda ka hor ay dadkan arkeen marka alla inay hadda ka hore arkayn aragtaankan dambe oo raacitaanka ka horeeya midaan ahayn inay alla ku arkeen subxaanahu watacaala ayaa halkaas marka ka garanaynaa marka warkaas marka war aad u dhib badan ma ahane yaan lala aadin dadba waxay leeyihiin waxaa imaan doona waa nicmada ilaahi subxaana wa tacaala waa dadka tawiilka iyo taxriifka ku sameeya axaadiista nabigeena sifaadka khaasatan iyo ayadaha qur-aanka ya wayaxmilu markay ka hadlayaan alraxmaanu cala alcarshi istawa waxay leeyihiin alraxmaanu cala alcarshi istawla oo <laughs> yaalaha marka carshiga marka uu ka sarmaray alla subxaana wa tacala carshigiisa ayadda waa ku caddahay qur inta jeer ay kuso artood garanaysaan marka arintaa ifaadka marka sideedaba qofku waa inuu badbaadiyo aayad qur ayana qof kaga filano laba guruub radinaysa iyo laba kooxood ayadaas qur-aanka waxay tahay rabbi wuxuu le subxaanahu wa tacaala ii sheega laysa ka milihi shayun wahuwa samiic basiir laysa ka milihi shay-un waxay raddi ku tahay qolyaha mushabihada loo yaqaano ama mukayifada alla kayfiyad iyo sifa qolyo usugayano bini aadan iyo wax la mid ah alla ku shabahayaan kuwa ayaga ah afkay ku dhufanaysaa oo waxay leedahay laysa ka midlihi shay-un isaga wax lato ah lama arka lamana helin mana joogaan lamana heli doono wa huwa samiicu alla waa allihii maqlitaan badan albasiiru ee arag badan waxay u sugaysaa inuu sifa samci rabbi subxana wa tacaala leeyahay sifa basarna uu rabbi leh subxaana wa tacaala aragti iyo maqal inuu rabbi subxaana wa tacaala leeyahay ayay sugaysaa waxaa la taba marka yad oo muxuu ahaa ayadaha iyo axaadiista ay wax badan ka warrameen istiwa ityaan qadam iyo rijl sidii noo imaan doonta laakiin matambasharka ay la taba tahay waa maya laysa ka midlihi shayun wahuwa samiic lbasir lidalika culamadu waxay yihahdaan dadka ilaahay subxaana wa taala sifaatkiisa diido oo ilaahay sifaatka uu isa sugay u diida laba cudur ay ku dhaceen waqacuu fi اtashbiih uma waqacuu fi اtaxriif labada cuduro ugu weynayd oo ifaadka alle mark laga hadlay labadiiba ay ku dhaceen markii hore markay wax anfinayeen o diidayeen sifada alle tashbiih baa kusoo dhacay ilahay ba ku shabaheen khalqigiis markay ku shabaheen wareereen marka may wi dhan baa meesha ka tuurna marka labada cudurba waa iskula dhacay weyaan ha kala horeeye waaya qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal fa akuunu waxaan ahaan marka marka jasrigaas buundada jahanama la dul saar waa siraadkiiya awala man yujiizu qof tallaabo oo gudba qofka u ayaa noqon doona wa ducaau rusuli ducada rususha yowmaidin maalinta iyada allaahuma salim salim allow badbaada badbaada ilaahw badbaadana si oo ummaddana badbaaday weeyaan wa bihi siraadka dushiisa waxaa ku xiran oo saa ugu soo raaraaca saa ugu soo forara ama ka raaraca kalaabiibu birkawaanyaala kalaabiib waa birkawaanyaala birtan kawaanka oo la sura hilibka la sura oo kale ku dul mila shawki sacdaan geedka sacdaanka loo yaqaano qodaxdiisoo kale waa geed qodaxdiisa ay saa u qalqaloocan tahay annaga geriga iyo waxaan dhahnaba muxuu ahaa amaba kan kale waxaa la yihahdaa waxaa dhihi jiray cadaadka cadaad geriga taqriiban iyo geedaha kaloo qalqaloocan i sheega haye bilcilka iyo qansaxa iyo wamaa ilaa dalika geedaha ay qodaxdooda saa u qalqalloocan la ada marka qansax ma qalloocantaha muxuu ahaa ya ma qarofmiya qansax ma dhuubanta <laughs> xamurkee ku dar oo adiga cala geedaha qalloocan aad baan u garanay marka wa bihi ku sugan muxuuha siraadka dushiisa kalaabiyu birkan waa yaalo oo mila shawki sacdaan geed sacdaanka loo yaqaano qodaxdiisa kale saa qalloocan ama raaytum miyaadan arkin ayuu nabigii saxaabada ku yidhi alayhi salaa slaam shawka sacdaan miyaadan arkin qaalu waxay yidhahdeen balaa nabi allow inaan arkin iska daaya waan aragnay oon aragnay oon aragnay ya rasul rsulka allow qaala wuxuu yidhi fa inaha iyada midla shawki sacdaan geedka sacdaanka loo yaqaano qodaxdiisoo kale weeyaan hayra annaha laakiin annaha iyada laa yaclamu ma ogsoona qadra cidamiha weyninkeeda qadarkeeda ila allah shawka sacdaanka wax aad u yar waa laakiin intay la eg tahay ilaahay baa ogsoon waa wax aad u weyn weeyaan muxuu ahaa qodax birta iyada ah waayahay fatakhtafu waxay dafaysaa marka annaas dadka ay dafaysaa biacmaalihim camalkooda ay ku dafaysaa amalki xumaa oo lala imaa dartiis ay ummadda u dafaysaa minhum waxaa ka mid almuubaqu mid la halaaga bicamalihi camalkiis intay birta labooda ay muxua naar ku ridayso ayaa ka mid ah. camalkiis dartiis u halaagsamay wa minhum waxaa ka mid ah la dhaawici oy dhaawacayso uma intaa kadibna yanjuu badbaadi xata ida faraqa allah alloyna markuu dhameeyo min alqadaai kala saarka bayna cibaadihi addoomihiisa kala saarkooda markuu dhameeyo wa araada uu doono an yukhrija inuu soo saaro min annaari naarta uu ka soo saaro man araada qofkuu doono an yukhrija inuu ka soo saaro oo miman kaana ahaaday yashhadu qira an laa ilaaha ila allah alla xaq lagu cabudo inuusan jirin oon alla macbudulxaq ahayn amara malaaigta malaigta ayuu rabbi faraa an yukhrijuuhum inay ka soo saaraan fayacrifuunahum waxay ku garanayaan bicalaamaati aathaari sujuudi sujuudda calaamadaheeda raadkeeda ay ku garanayaan weyaan waxarama allah aln wuxuu ka xaram yeelay ala naar naarta ka xaram yeelay an takuuna inay cunta min ibni aadam ibni aadam ahara sujuud sujuuda mxua raadkeeda weyaan fa yukhrijuhum ay soo saarayaan qad imtaxashu ayagoo dhuxuloobay qad imtaxushu la dhuxuleeyey ama dhuxuloobay fayasubu kadibna wuxuu ku shubi calayhim dushooda maaun biyo ayuu ku shubi yuqaal lahu loo yihah ama yusabu lagu shubi calayhim dushooda maaun biyo yuqaal lahu loo yihahda maa lxayaa biyaha nolosha la yidhaahdo fayambutuuna kadibna way soo dhashaan nabaata alxibati xibadda soo bixitaankeeda fii xamiil sayli daadmareenka xabada yar oo saa usoo baxda xabadka qamadiga ama geleyda ama wix la midkaa say usoo baxaan iyadoo toosan oo jilacsan oo degdeg usoo boodo qurux badan saaso kale usoo baxaan weyaan qaybtaana waa qaybta labaado siraadka sidii loogu maray iyo dadka noocyahay noqon doonaan axaadiid kale waxay sheegaysaa uu nabigeena cadayna sal alla alay dadka qaar inay ilbiriqsi ku marayaan ilahay kuwa hanaga mid subxana wa tacaala qaarna sida dabeeshoo kale ay ku marayaan qaar ay awrta iyo fardaha ordaysoo dhalinaysa ku marayaan qaar ay ragga orda ku marayaan qaar waxa weeyaan ragga saankuurka ku socda ay ku marayaan qaar ay socod caadi ku marayaan qaar ay waxa weyaan gurguurasho ku marayaan saas ayuu nabigeena ku cadayy alai sl slam kale marka saas ayaa lagu maray dadkii marka birkawaanyahaasa kuwii marka ah, camalkooda la degay ayaa marka birtaas ayaa la boodaysa qaar way dhaawici qaar way baabi'ini qaar way badbaadayaan wamaa ilaa daalika um, ay ku ridaysaan kala jooda kadibna marka intaas dadka la kala saara ayaa ahlu naarka xaggee la milacsani oo rabbigan subxaana wa tacala wuxuu rabaa in qof kastoo laa ilaaha ila allahu yidhi naarta laga soo saaro markaas ayaa kadibna dad waxaa laga soo saari doonaa dhuxul noqday dadki waa la soo qaaday biy maaulxayaat biyo ayaa lagu shubi markaas ay sida xabadda daadmareenka ka soo baxda oo quruxdu badan oo cadaan iyo isku jirsa ah saasoo kale usoo baxayaan ayuu nabigeena cadayna sal allahu aleyh ali wayabqa kadibna waxaa ku hari doona rajulu nin ba hari oo dhinaan doona naar iyo jannatoona aanan gelin ninkaasoo muqbilun soo qaabiliyey biwajhi wejigiisa cala naari wejigiisa naarta xaggeeda u jeeda ciyaada bilah fa yaquulu markaasuu dhihi doona yaa rabbi rabbiow qad qashabanii waxay caburiyey amaba isumeeyey amaba neefta igu sharay igu xiray riixuhaa urkeeda iyo dabeesha naarta iyo holankeeda ayaa waxaa weeyaan eh, i caburiyey qad qashabani waxaa i caburiyey riixuhaa urkeeda ayaa i caburiyey waaxraqanii waxaa i gubay dakaa'uhaa holaceeda ka soo booda ayaa rabbioo i gubay fasrif iga leexi wejhi wejigayga canaar naarta xaggeed iga leexi oo dhankaas dhan kale isoo jooday weyaan falaa yazaalu kama zuula ninka isaga yadcu llaha laweyne inuu baryo fayaquulu kadibna alla wuxuu dhihi lacallaka miyaad mudan tahay in acaytuka haddii aan ku siiyo arinta ayada oon wejigaada inta usoo leexiyo an tas'alanii inaad iweydiisto hayrahu su-aasha su-aalan ahay inaad iweydiisto suuragal miya fayaquulu wuxuu dhihi laa maya wacizatika sharaftaada ayaan rabbiga ku dhaartay laa asaluka hayrahu arrinka arrin kuma weydiisto kumana weydiin doono weyaan fayasrifu kadibna wuu leexiyaa wajha wejigiisa can naar naarta iyuu rabbigan kasoo leexya subxana wa tacaala uma intaa kadib yaquulu bacda dalika arrinkaa kadib wuxuu dhihi yaa rabbi rabbiyow qaribnii ilaa baabi ljannati jannada albaabkeeda igey wuu hilmaamay umul ilowdhu fayaquulu wuxuu dhihi alaysa miyuusan ahayn qad alaysa miyaadan ahayn qad zacamta mid sheegay anlaa tasalni aad weydiisanayn hayrahu asaga midaan ahayn oo wejigaad inaa naarta kasoo leexiy waxaan ahayn inaad weydiisanayn soo maadan sheegin weylaka halaagaadiyo ibna aadam ibna aadanow maa aqdaraka maxaa kaa ballanburin badan ballan burin badantide falaa yazaalu kama zuula marka yadcuu inuu rabbi tuuga ood rabbiyow yidhaahdo riwaayaad kale waxay leeyihiin laa akuunu ashqaa khalqika khalqigaada kugu dhurdurdarsiga badan oo ugu halaagitaanka badan yaanan rabbiyow noqonin ayaa marka aad ku tuugtama ee ku calacalaya waayahay waylaka halagaada ibni aadam ibni aadanow maa aqdaraka maxaa kaa ballan burin badnaaday falaa yazaalu kama zuula yadcuu inuu rabbi tuuga oo fa yaquulu kadibna rabbi wuxuu dhihi lacallii lacalii mudankayga in arajtu hadii aan kusoo acaytuk adaan ku siiyo dalika asaga tas'alunii inaad i weydiisto hayrahu ma laga yaabaa weyaan fayaquul wuxuu hi laa may wacizatika baan ku dhaartay asalukum weydiisanaya hayrahu isaga midaan ahayn fayucii wuxuu allah allaweyne ayuu min cuhuudin ballamo iyo muwaahiqa ballamo la adkeeyey anlaa yas'aluhu hayrahu arrinkaas arrin aan ahayn in jannada loo dhoweeyey arrin aan ahayn inuusan rabbi weydiisanay ayuu ballamo ad bixinaya weyaan fayuqaribuhu kadibna rabbi wuxuu u dhoweynaya ilaa baabi janati jannada albaabkeeda faidaa ra'aa markuu arka maa fiiha gudaheeda wuxuu ahaaday sakata wuu aamusaya jannadii ayuu marka indhaha dhag ku siinaya sakata wuu aamusi maa shaa allah allow intuu doono an yaskuta inuu aamuso uma intaa kadib yaquul wuxuu dhihi rabbi rabbiyo adkhilni ljannata jannada igeli uma yaquulu wuxuu dhihi awalaysa miyaadan ahayn qad zacamta mid sheegtay anlaa tas'alnii aday weydiisan hayrahu arinkaas rinaan ahayn oo jannada albaabkeeda inaan ku geeya aan ku dhaweeya waxaana inaad weydiisanin sooti aan ku ballanna ma ahayn waylaka halaagaada iyo bna aadam ibna aadanu maa aqdaraka maxaa kaa ballanburin badnaaday fayaquulu wuxuu hi yaa rabbi rabbigow laa tajcalnii ha iga yeelin ashqa khalqika khalqiga kanugu urdarsiga badan urdarsiga badan oo muxuuuga halaagsta halaaga badan ha iga dhigin weeyaan falaa yazaalu kama zuule yadcuu inuu rabbi tuuga xataa yadxaka ilaa uu rabbi ka qosla subxaana wa tacala daxikaas waa qosol u qalma bicadamatihi wa jalaalihi wa mulkihi wa kibriyaahi wa malakuutihi jala fii culah faidaa daxika hadduu ku qosli minhu xaggiisa adina lahu u idmaa biduuuli inuu gala fiiha jannada inuu galo ayuu rabbi u idmaa subxaana wa tacaala faidaa dakhala fiiha markuu jannada galo qiila waxaa loo yidhaahdaa tamana iyadadiilib la imow marka oo wax alla wixii qalbigaada ku jiro oo damacsan tahay sheego rabitaankaada muxuu aha qalbiga ku qabo weyaan oo sheega fayatamanaa markaasuu yadadiilaysani uma yuqaal lahu waxaa loo dhihi tamana tamani min kada intaas waa la xasusini yudakiruhu rabuhu rabbigiisa xasuusini saas taana tamani taa tamani aldhihi fayatamanaa markaasuu muxuu aha quudaraynayo saas aad u rajayni xataa tanqaica ilaa ay ka god bihi isaga alamaanii quudarooyinkii waxyaabihii uu muxuu rabay ilaa ay ka god wayaan iyo rabitaankiisii fayaquul low kadibna wuxuu dhihi rabbi haadaa intaas aad niyada ku qabatay ood sheegatay ayaa laka adig kuu sugnaaday wa miluhu isaga milkiisana macahu ay aad hadda iyo in la eg ayaan ku siiyey rabbi saasuu dhihi subxaana wa tacaala qaala abu hurayrata abu hurayr wuxuu yidhi wadalika arajul ninkaas aakhiru ahli ljannati ahlu jannada kan u dambeeya dukhuulan gelitaankeeda kaas waa ninka ugu dambeeya oo jannada gala ninkaas nin ka oo janno gala ma jira abu hurayre radi taala anu ardaa qaala wuxuu yidhi wa abu saciid alkhudri abu saciid alkhudrina jaalisun wuu fadhiyaa cataa ninka abi hurayre muxuu ahaa xadiidka ka wariyey markaasaa wuxuu leeyahay intaas warkaan uu sheegi oo xadiidkan uu ka warrami abu hurayrana abi saciid ayaa ag fadhiyo laa yuayiru calayhi shayan wax kama bedelo min xadiiii sheekada uu nabiga ka sheegay ala sl shay ka mid ah waxna kama toosi kamana bedelo weyaan xata intaha ilaa ka gaar ilaa qowlihi haada laka wamiluhu maca haada laka kan ayaa ku sugnaaday wamiluhu isaga milkiisana macahu maciis uu yahay markuu gaaray ayaa qaala abu saciidin wuxuu yidhi alkhudri samictu rasul baan ka maqlay sal slm yqul isagoona haada laka wa cashratu amhaalihi kan aad muxuu ahaa iyo dadiladaada iyo tamanigaada uu ku dhammaaday ayaad leedahay iyo toban laabkiis iyo toban laabkiis ayaad leedahay saas ayaa nabigeena ka maqlay ayuu abi saciid radi taala aa qala abu sacuud wuxu yidhi samictu rasul baan ka maqlay sal sl qul isagoo le laka kan ayaa adi ayuu kuu sugnaaday wa cashratu amhaali toban laabkiis weeyaan qaala abu hurayrat wuxuu yidhi xafidtu waxaan maqlay oon xifdiyey xafidtu waxaan xifdiyey miluhu macahu ma diidays marka abu hurayra intaa xifdiyey nabigan ugu sii daray oo muxuuah gadaal uu kaga sii daray wax muxuu ahaba yaraate diidaa malaha weeyaan walafdu muslim imaam muslim lafdigiisana wahuwa raawiyatun wahuwa cafan wahuwa riwaayatun cinda buhaari waa riwaayat cinda bukhari agtiisa ahaataye muslim wuxuu ku kordhiyey fa yudrabu kadibna markaasaa la joojini oo la taagi asiraatu siraadka ayaa la taagi bayna dahraanii jahanama jahanamo dhawarkeeda ayaa lagu taagi fa akuuna waxaan ahana ana aniga iyo wa ummadayda awala man yujiizu qof gudbo oo tallaabo qofka horreeya aad noqoni walaa yatakalam yowmaidin maalinta iyada ma hadlo ila rasuulu rususha mooyane wadacu rusuli rususha dhawaaqooda iyo allabaryadoodan yowmaidin allahuma salim salim allahu badbaada badbaado weeyaan xadiidka boqol iyo shan iyo siddeetanaad can anas bn malik waxaa lagu radi allahu taala an arda qala wuxu yhi anas sa'altu nabiya nabigan ayaan weydiy sal slam an yashfac lii inuu ii shafeeciyo ergeeyo yowma alqiyaamati maalinta qiyama alla inuu iga ergeeyo oo naar inuu iga badbaadi iga ergeeyo janno igeliyo rabbi iga ergeeyo ayaa nabigeena weydiistay calayhi salaatu wasalaam fa qaala nabigeena wuxuu yidhi sal slm ana faacilun aniga arrinkaa waan fali oo ilaahay waan kaaga ergeyni shafaaco ayaan kuu qaaday weyaan qaala wuxuu yidhi anas qultu waxaan idhi yaa rasul rasuulka allow fa ina atlubuka xageenkaa soo raadiya qiyaamo oo wax aada weyn banka qiyaamo wax yar ma ahan meelaha hawlka wax la istaaga ma yara xageenkaa soo qaa wuu yidhi ulubnii waxaad iga soo raadisaa awala maa talubunii meela iga soo raadis meesha ugu horraysa cala siraai siraadka iga soo raadi qaala wuxuu qultu waxaan idhi fain lam alqaka haddii aan kugala kulmin cala siraat siraadka haddii aan kaa waaya oon kugu helin xaggan kaa soo raadiya qala wuxuu yidhi fatlubnii iga soo raadi cinda almiisaan miisaanka meesha acmaasha lagu miisaama iga soo raaday weeyaan qultu waxaan idhi fain lam alqaka haddii aan kula kulmin cinda almiisaan miisaanka haddii aan kula kulmin kugala kulmin xaggan kaa soo raadiya qala wuxuu yidhi fatlubnii iga soo raadi cinda alxawdi darka iga soo raada weyaan xawdka darkayga iga soo raadi fa inii aniga laa ukhtiu haadihi alaa saddexdan almawaatin ee boosaska ah ma gafa mid unbaan marka ida taaganahay haddii aan kan ka taga kan kale ayaan jooga hadii aan kan jooga kan umbaan joogaay saddexdaa iga soo raaday ayuu nabigeena ku yidhi anas malik radi allahu taala arda waa khaatimka nabigeena alayh salat slam oo tobanka san u khidmaynayay muxuu hadal xumi iyo canan uusan kala kulmin xadiidkaas imaam tirmidi ayaa soo saar waa xadiid saxiix xadiid saxiixa weeyaan xadiidka lix iyo can abi sacid اkudri waa radi alahu ta q abi saciid qaala rasu rasulka wuxu yih sal slm yuudacu siraatu siraadka ayaa la dhigi doonaa oo la taagi doonaa bayna dahraani jahanama jahanam dhabarkeeda ayaa la taagi doonaa calaa xasakin qodax oo ka xasaki sacdaan qodaxda geed sacdaanka la yidhahdo oo hadda aan ka sheekaynaynay cadaadgeri iyo waxaad tidhahdaa iyo wix la midka ah waxaa weeyaan oo kale ayaa siraadka markii laga taago ayaa kadibna qodxantaas ayaa la taagi doonaa uma intaa kadib yastajiizu annaasu dadka inay muxuu ahaa ay gudbaan ayaa laga dalbi waa la gudbisiini wayaan gudbitaan ayaa la dalbi fanaajin mid badbaado oo musallamun naajin mid koro oo laga koriyo oo musallaman la badbaadiyo iyo wamakhduujun mid la naaqusiyo bihi qodaxdaas sacdaanka la nusqaamiyo oo muxuu ahaa dembigiis halkaas lagu dhaafo oo la dhaawaca uma naajin kadibna badbaado iyo wa muxtabasun bihi iyo mid muxuu ahaa lagu xabiso oo lagu halkaas lagu celiyo iyo wamak wamankuusun mid lagu tuuro wejweji loogu tuuro fiiha jahanamo loogu tuuro ay dadku kala bixi doonaan saasuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalam nasal allah asalaama walcaafiya xadiidka alimaam ibn maaja ayaa soo saaray waana xadiid saxiixa xadiidka boqol iyo todoba iyo siddeetanaad can abi darin alkhifaari waxa lagu radi allahu taala arda qala wuxu yidhi abidar ina khaliilii saaxibkay wadaagayga cahida ilaya wuxuu igula ballamay anna duuna cahida ilaya wuxuu igula ballamay ama uu ii sheegay anna duuna jisri jahannamo jahannamo buundadeeda ka soke inuu ahaaday ariiqan wadda waddadaasoo da daxdin wa masallatin daxdiga iyo masallada waa hal macno waa meel simbiriiraxa laho lagu simbirraxdo oo sibiq sibiqsibiq ah daxdiga sibiqsibiqa wa masallatin simbirraxa jid noocaas inuu leeyahay inuu jiro ayuu ii sheegay waa siraadkii wa inna annagana na'tii calayhi aan imaan doonno oon meesha ayada ah aan imaan doonno oon mari doono wa fi axmaalinaa wa inna anagana na'tii aan imaan doonno calayhi dushiis waa fii axmaalina xamaalkanaga iyo waxaan xambaarsannahayna iqtidaarun dhexdhexaad uu ku sugan yahay oo culays aad u badan oo aanan wadin oo dhexdhexaad culays aan wadna wa fii lafdin lafdina wa fii axmaalina waxaan xamaalsanahayna oon xambaarsannahayna iimaarun khafiifnimo iyo iyo yaraan uu ku sugan yahay hhy ayaa axraa haboonaan badan an nanju inaan badbaadno ayaa ku haboonaan badan nabigeena calayhi salaat slaam wuxuu idahu yidhi khaliilkayga maalinta qiyaamo siraadka jahanama dushiisa saaran in jidka mara jidkaas uu sibiq sibiq iyo simbirraxo uu leeyahay maalinta ayada marka imaadka aan imaadno oon weliba culayska aan wadna u yahay culays fudud ama dhexdhexaad ah ayaa inaan badbaadna ugu dhowaan badan hee can an na'tiya inaan imaadno calayhi jidkaas aan imaadno wanaxnu annagana mawaaqiiru kuwa la culseeyey aan nahay oo maalinta ayada qofkii camalkiisa wanaagsan uu badan yahay dembigiisa iyo culayskiisana uu yar inuu badbaado ayuu u dhow yahay oo waxaad kaga dhow yahay midka isagoo culus oo dambi waxaa weeyaan culus la imaaday siraadka ku soo kaas marka inaad ku dhaco culays kula kufa ayaad u dhow yahay iyuu nabigeena caday sala allahu aleh saas waxaa sheegay abi dar ifaar radi allahu taala xadidka imaam axmed soo saaray isnaaduhu saxiixun calaa sharti muslim imaam muslim shardigiis ayuu kusoo saaray xadidka boqol iyo sideed iyo sideetanaad can abdillahi bn mascuud xalw radi taala an arda fii qowlihi qowlka eh, alla uu yidhi caza wajal yascaa nuuruhum bayna aydiihim yascaa wuu soconi wuu ordi nuuruhum muminiinta nuurkooda bayna aydiihim hortooda ayuu soconi ee tafsiirka xadii aayadda ayada ah ayaa wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud yu'towna waa la siin doonaa nuurahum nuurkooda ayaa la siin doonaa calaa qadri acmaalihim acmaashooda susuuban intay la ekeed ayaa la siin doonaa intay la ekeed ayaa la siin doonaa tusaale ahaan ninka damca inuu dhul maanta dhulkana uu jooga halkii mitir oo isku wareeg uu jooga boqol kun ninki boqol kun haysta hal mitir ayaa la siinaya oo isku wareega ninkii laba kun haystana laba ayaa la siini ninkii melyan haystana waxaa la siini toban ayaa la siini wamaa ilaa dalika saas ayaa marka dadkii nin walba dhulkii uu gadanayay ayaa loo siinaasoo sidaa maa adduunkan aakhirana sidaasoo kale weeyaano wuxuu le yu'toona waa la siin doona nuurahum nuurkooda calaa qadri acmaalihim acmaashooda intay la egta ayaa la siin doonaa minhum ayuu ka mid man nuuruhu nuurkiisa qofuu la tooyahay mil jabal buur oo kale nuurka u wata buur ayuu la egyahay maalinta qiyaamo wa adnaahum kan ugu hoosey nuuran agga nuurka eh, nuuran man waya nuuruhu nuurkiisa qof nuuruhu nuurkiisa calaa ibhaamihi suulkiisa uu iftiimi yadfau maratan mar wuu dami wayaqidu mara ukhraa marna wuu u iftiimi uu biriqbiriqlayni marna uu iftiimaya marna camalkiisii wanaagsan ayaa u yar ayaa aad u yar weeyaan dadka saas ay u qaybsan doonaan ayuu nabigeena ayuu cadaynaa nin kale cabdillahi mascuud radi allahu taala xadiidkaas alxaakim fii musadarki ayuu kusoo saaray imaam dahbina wuxuu leeyahy calaa shardi bukhaari shardiga uu bukhari ku saxiix ayuu muxuu ahaa xadiidkan wataa dad xambaarsany ayuu leeyahay baabu maa jaa fi lxawdi xawdka nabigeena sal allahu alay slam wuxuu kusoo arooray ayuu baabkan u baabiyay xadiidka boqol iyo sagaal iyo sideetanaad can cabdillahi bni camr caasi taala anma qal cabdillahi bni camr qaala nabi nabigan wuxu yih sal slam xawdii darkayga darka uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay ku karaameeyey oo muminiintana lagu martisooro xawdi darkayga masiiratu shahrin dhirarkiisa waa inta bil loo socdo intuu la egyahay ballaciisa iyo dhirarkiisa maauhu biyihiisana abyadu waa ka cadaan badan yahy meel labani cana wa riixuhu udaygiisana adyabu min almiski miski wuu ka caraf badan yahay wa kiisaanuhu koobabkiisa iyo waalasha biyaha lagaga cabana ka nujuumi samaai samada xidigaheed oo kale man shariba minhaa xaggeeda qofkii ka caba oo weelasha iyada wax lagu siiyo oo xawdka ka caba falaa yadmau ma oona ma ooma abadan weligii ayuu nabigeena cadayna sala allah alay slm xadidka imaam buhari muslim ayaa soo saareen xadiidka boqol iyo sagaashanaad asqina min xawdi nabiyika muxamedin sala allah alay slem xadiidka boqol iyo sagaashanaad can asma bakr wxalw taala ardaha daati niaaqayn zawjat zubayr ibn cawaam uma cabdilaahi ibni zubayr radia allahu tacala canhum jamiica qaalat waxay tihi muxuu ahaa asma bint abi bakr qaala nabi nabiga wuxu yhi sal l slm inii aniga haddii aan nabi maxamed ahy cala alxawdi darka ayaan dul joogaa xataa andura ilaa aan ka eego oon ka hubsada man yaridu man qofka yaridu soo aroora calaya dushayga oo minkum adinka idin ka mid a xawdka cidda imaanaysa oo u soo arooraysa si aan u hubsada ayaan halkaas taagnaana ah, weyaan wasayukhadu kadibna waxaa lagu dhagi doonaa oo laqabla qaban doonaa naasun dad la qaban doonaa duuni anii sokaday dad baa markay darka kusoo dhow yihiin ayaa lagu dhagi doonaa dhab la siin doonaa fa aquulu kadibna waxaan dhihi doonaa yaa rabbi rabbigayow minii aniga ayuu iga mid yahay qofkaas la qabtay wa min ummatii ummadayda ayuuna ka mid yahay fa yuqaalu waxaa la dhihi doonaa hal shacarta miyad ogaatay ood ogsoon tahay ma camiluu am miyaad dareentay hal shacarta miyaad dareentay maa camiluu waxay camal fileen bacdaka gadaashaa miyaad ogaatay miyaad la socotaa ma dareensan tahay wallaahi baan ku dhaartay maa barixuu kama ayna zuulin yarjicuna inay laabtaan calaa acqaabihim cirbahooda gaalnimadii inay u laabtaan kama zuulin jaahiliyagii inay u zuultaan inay noqdaan kama zuulin fisqigii inay la imaadaan kama zuulin bidcadii inay la imaadaan kama zuulin xumaanta inay la imaadaan kama zuulin saasay alla dhihi doonaa weyaan riwaayaadka nabigan wuxuu leh fa suxqan suxqan halaag iyo fogaasho iyo bucdi ayaa idiin sugnaaday ayuu nabigan dhihi doonaa calayhi salaatu wasalaam haddii aadba marba ballantii aan isku ogeyn diinta aan isku ogeyn aad ka laabateen halaag iyo fogaasha idiin sugnaatay weyaan waayo xadiidka boqol iyo kow sagaashanaad can caaishata la umi lmuminiin qaalat waxay tiri caaisha samictu rasuula ma ka maqla sal slam yaquul nabigan wa huwa nabigeena calaa dahraani asxaabihi saxaabadiis bartamahooda uu joogo oo dhexdooda joogo weyaan innii aniga cala alxawdi darka ayaan antadiru sugani ama aan man yaridu qofka soo aroora calaya dushayda oo minkum idinka idin ka mid a ah. fa wallahi baan ku dharte layuqtatacanna waa lala gooy oo lala goy duunii sokadayga rijaalun rag baa lala goy markay soo dhow baa unbaa muxuu ahaa lala go-iyo xagga lala adi weeyaan fala aquulanna markaasaan dhihi oon dhihi ay rabbi rabbiyow minii aniga iga mid yihiin dadkan iyo wa min ummatii ummadayda weeyaan fayaquulu wuxuu dhihi rabbi inaka adiga laa tadrii ma ogid maa camiluu wax camal filan bacdaka gadaasha maa zaaluu kama ayna zuulin yarjicuuna inay u laabtaan calaa caqaabihim inay u wayan xadiidka boqol iyo laba iyo sagaashanaad can dar waxaa la wer radi taala arda qal wuxu abi qultu waxaan ya rasul rsulka allow maa aaniyatu lxawdi darka waalasha biyaha lagaga cabo iyo martiqaadka nabigeena lagu karaameeya isagana saxaabadiisii iyo ummadiisii uu siin doono ood halkaa dhawri doona xawdkaas waalaash wa lagu caba maxay yihiin qaala wuxuu yidhi waladii alii baan ku dhaartay nafsu muxamed nebi moxamed eh, naftiisa biyadii gacantiisa ay ku sugan tahay la'aaniyatu waalashiisa lagu caba iyo koobabkiisa aktaru waa kuwo ka badnaan badan min cadadi nujuumi samaa samada xidigaheeda waa ka badan yihiin weyaan iyagoo kawaakiba xidigaheeda kowkabka iyo nujuumka waa isku mid weyan xidigihii weyaan alaa hooyay fi leylati lmudlimati habeenka mugdiga ah almusxiyati ee weliba aan daruurti waxba lahayn oo samada ay bannaan tahay waxaa weeyaan habeenka asaga ah waa ka badan yihiin weeyaan habeenka asaga ah way ka badan yihiin weeyaan waaya aan ku noqdo wladii aan lii baan ku dhaartay nafsu muxamed nabi maxamed naftiisa biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahay alaaniyatu waalashiisa aktaru way ka badan yihiin waalashiisa waxaa lagaga caba xawdka min cadadi nujuumi samaai samada xidigaheeda cadadkeeda waa kawaakiba xidigaheeda weeyaan allahya fi leylati almudlimati habeenka mugdiga almusxiyati ee weliba aanan lahayn wax daruura aan lahayn aaniyat aljannati hiya aaniyat ljannati dhah aaniyada haddii hiya aaniyat ljanna waa khabar oo mubtadihiisa maxduuf u ya hiya iyada aaniyat ljannati jannada weyaan amaba waxaad leedaha aaniyat aljannati acnii waxaan ula jeedaa aaniyat aljannati weyaan waayahay man shariba qofka caba mina xaggeeda lam yadma ma ooma aakhira maa calayhi wixii intaa ka dambeeya ma ooma weyaan yashhubu waxaa ku soo shuba fiihi isaga miisaabaani laba majaroor ayaa biyaha kusoo min aljanati jannada kaga soo shuba man shariba minhu qof ka caba lam yadmau ma ooma carduhu balarkiisa milu tuulihi dherarkiisaoo kale weyaan oo masiiratu shahrin sida weyaan maa bayna cammaana ilaa ayla cammaan oo hadda caasimadda urdun ah ilaa ayla meesha ayla loo yaqaano inta udhexaysa weyaan maahu biyihiisana aylada iyadna arda shamba ay ku taalla maahu caqaba agteeda waa maahu biyihiisa ashaddu waa ka mxuu ah cadaan badan yahay waa ka darnaan badan yahay bayaadan xagga cadaanta min allabani caanaha weyaan wa axlaa min alcasali casalka iyo malabkana uu ka macaan badan yahay xadiidkan imam muslim ayaa soo saaray baabu maa jaa fi lcardi cardiga oo bandhiga dadka lasoo bandhigi doona wixii ku soo arooray ayuu baabkan ubaabay xadiidka kusoo arooray waa daciif xadiid kusoo arooray waa xadiid daciifa marka xukunkiisa xugun hadda waa iska akrinaynaa un imaamkana waa aan horey u sheegnayo wuxuu soo bandhiga maadaama xadiid mashhuur u yahay amaba xadiid macnaha isaga cabira oo kale aanan lahaynin ayuu usoo bandhigay waana cadaynaya inuu xadiid daciif yahy weyaan can abi muusa alashcari qaala qaala rasul lah sal slm nabigeena waxaa laga soo wariyey amaba loo tiiriyey yucradu nnaasu dadka laakiin ma ansixin yucrad naas dadka ayaa waxaa weya la bandhigi doona yowma alqaamati maalinta qiyama alaata caradaad saddex jeer ayaa la bandhigi doonaa oo muxuu aha banaanka lasoo dhigi doonaa waayahay fa ama cardataani laba bandhigitaan fajidaalun waa muran iyo wa macaadiiru cudurdaarasho saasa iga ahayd wa ama alcardatu aaliatu bandhiga saddexaadna fa cinda dalika arrinka wakhtiga asaga agteeda ayay tatiiru suxufu xaashooyinka ay dulaan fi lydi gacmaha oo gacmaha ayaa nin walba kitaabkiisa loo saaraa fa akhidun biyamiinihi mid midig ku qaata waakhidu bishimaali mid ku qaata annaga laakiin daciif ma u baahnino waxaa noo taalla fa ama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira wayanqalib ila ahli masuura wa ama man uutiya kitaabahu wara'a dahri fa sawfa yadcuu hubuuran wayasla saciira waa iska caddahayb weyaan marka taas haba annaga nagu filan cardada laakiin cardiga wa yowmaidin tucraduuna laa takhfa minkum khaafiya laakiin saddexdan carda inay jiraan xadiidka caddayna oo sifada noocaana ma ansixin weyaan laakiin cardada inaa jirto aayadda qur-aanka noo sheegaysa in dadka kitaabkii qaarna bidax laga siin doona qaarna midig laga siin doona waraa dahrihi qaarna dhabark laga siin doona lakin kuwa dhabark laga siina waxaa weyaan gadaal bay ka qabsanayaan weysaas sifada ayad ilahay baa ogsan subxana watacala culimada saasay leeyihin undur waxaad egta ayuu kuleey xadiid sagaal boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad oo gadaal naga jiro on weli loo imaanin xadiidka sagaal boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad baabulmiisaani miisaanka ayuu baabkan u baabiyay xadiidu biaaqati iyo xadiid ka sheekayna biaaqadii waraaqdii ay ku qornayd laa ilaaha ila allah miisaanka iyo xadiidka ay biaaqada ku qoran tahay ayuu baabkan u baabiye weyaan ama ka sheekayna cafwan xadiidka boqol iyo afar iyo sagaashanaad can abdillahi bn cam bn caasi radi allahu taala anuma qal abdillahi bn camr qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal l slam ina allaha alla weyne sayuhallis wuu badbaadin doonaa rajula nin ayuu badbaadin doonaa min ummatii ummadayda ka mid ah calaa ra-uusi alkhalaa'iqi khalqiga madaxooda iyo khalqiga bartamahooda yowma alqiyaamati maalinta qiyama ayuu badbaadin doonaa nin ummadaydi ka a ah ayaa khalqiga dhan hortooda lagu badbaadin doonaa waayahay oo fa yunsharu calayhi markaasaa loo bandhigi doona banaanka lasoo dhigi doona loo kala fidin doonaa tiscatan wa tisciina sijilan sagaal iyo sagaashan fayl sagaal iyo sagaashan fayl oo aad u weyn ayaa loo kala fidin doonaa kullu sijillin fail arkana milu madi basari aragga intii uu ka daalo amaba intii qofka fiirihiisa ay gaartay ayuu leegyahay halkii fayl ayaa intaa laeg weliba inta iyada maxaa ku qoran mataqaanaan waxaa ku qoran sayiaat iyo xumaanyaal iyo dunuub ayaa ku qoran ciyaada bilah kadibna uma yaquulu wuxuu rabbi atunkiru min hada shayan intaan sagaal shan iyo sagaalkan fayl iyo register oo lagu soo bandhigay oo kiiba isha intay ku daasho amaba inta ishi intay gaarto uu la egyahay balarkiisa iyo wax ku qoran miyaad wax ka diidaysaa ood inkiraysaa wixii ku qornaa adalamaka miyay ku dulmiyeen katabati kuwii qorayaalkayga ahaa oon qoritaanka u xil saar alxaafiduuna ee wax xifdinayay miyay ku dulmiyeen oo waxaanan jirin miyay qoreen fa yaquulu wuxuu dhihi laamaya yaa rabbi rabbiyow isdhiibi ninka asaga fayaquulu markaasuu dhihi afalaka cudrun wax cudurdaara miyaad leeda inaad waxaanoo dembi iyo xumaan la imaado wax cudurdaar miyaad leeda fayaqulu wuxuu dhihi laa man yaa rabbi rabbi fayaqulu wuxuu dhihi bala inaadan cudur kuu sugnaan iska daaya cudur wuu kuu sugan yaha uu kuu sugan yaha ina laka adi ayuu kuu sugnaad cindanaa agtanaga xasanatan alla ayaa marka uqiil bixini alla ayaa marka uqiildayi in saxa tacbiir alla ayaa wuxuu dhihi balaa iska daa inay kuu sugnaanin ina laka adi fainahu shaniya laa ulma ulmi calayka dushaada maahan alyowma maanta habay yeelaatay maanta wax lagu dulmina ma jirta weeyaan fatahruju kadibna waxaa soo bixi doonta biaaqatun waraaq ayaa soo bixi doonta biaaqa kaar yar ayaa soo bixi doona fiiha kaarka isaga waxaa ku sugan ama ku qoran ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh intaasaa ku qoran ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh ashhadu waxaan markhaati ka horqirayaa an laa ilaaha mid xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla weyne mooyane wa ashhadu waxaan qirayaa ana muxamadan nabi muxamedna cabduhu alla addoonkiis inuu yahay warasuuluhu rasuulkiis inuu yahay sala allahu aley waslem fa yaquulu kadibna alla wuxuu dhihi addoonkii aloo dhihi uxdur ama axdir waxaad la imaa weyaan ama uxdur soo xaadirsa wasanaka miisaankaadii miisaankaadii dembiga maaha waa biaaqadii waa kaarki kaarki miisaankaada soo qaado fa yaquul wuxuu dhihi yaa rabbi rabbiyow maa hadihi biaaqatu biaaqadan ka taraysaa maca hadihi sijillaat faylalkan sagaashan iyo sagaalka fayla oo intaana waxaa weeyaan dembi ay ku qoran maxay ka taraysaa muxuuha waraar daanyar fa qala wuxu yidhi innaka adi laa tudlima wuxuu yidhi fatuudac waxaa la dhigi nabigeena wuxuu yidhi fatuudacu waxaa la saari asijilaatu faylalki fii kafatin kafad ayaa la saari miisaan kafad ka ayaa la saari o wlbiaaqatu kaarkiina waxaa la saari fii kafatin kafad ayaa la saari fataashat kadibna korba ay muxua u duushay asijilaatu faylalki korba uduushay kor ay aada weyaan ko wathaqulat waxaa culsaatay albiaaqatu halkii kaar iyo waraaqdii iyo biaaqadii ayaa culays noqotay oo miisaankii biaaqadii ay ku qornayd ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan cabdu warasuuluhu ayaa ka culsaatay oo ka culays badnaatay sagaashan iyo sagaalka oo intaasu dembi ay ku qornaayeen ayaa ka culays badnaatay falaa yadqulu ma culsaado maca smillaahi alla magaciis magaca alla maciis shayin waxna weyaan magaca alla wax ka culays badan ma jiraan weyaan marka xadiidkaas imaam tirmidi imaam maaja ay soo saaray waa xadiis saxiixa xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiista ugu rajada badan oo qofka muminka markuu muxuu ahay inuu quusta ugu sigtaba uu markuu xasuusta uleeyahay ilaahayow rajo ay soo gelaysa weyaan waa runtii waxyaabaha aadka weyn oo ilah agti subxana watacala khayrkooda kaga rajayn baabu awali marka laakiin waa in laga ilaaliyo waa in laga ilaaliyo shirki waa in shirki laga ilaaliyo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxameda cabdu warasuul haddii carabka qofku ka yihahd shirkina uu muxuu hoos ka wato nooc kastabaa ahaadee waxba uma tarayso man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljana na janno waa laga xaaran yara wamawaahu naar marka baabka isaga aad in looga ilaaliyo weeyaan rajadaas weyne muxuu ahaa qofka qalbigiisa ay ku taagnaato baabu awal umami waxayna iyadana khatar ah qofka in intuu xadiidkaas bidaaqada dhegaysto kadibna y iska dabaalo <laughs> maya maya isma qaadanaysa haddii aad xadiidkaas haddii aad ah, ashhadu an laa ilaaha illa allahu ana muxameda ashhadu ana muxameda cabdu rasul qofkuu rumaysan yahay qalbigiisa maba siinayo inuu waxyaabaha iska dabaasho ood xumaan o dhan iska gala maya hayso oo ku dhegnow oo rumay xumaantana iska ilaali marka khayrun calaa khayr waa markaas maxaa yeeley adiga maxaad halkaas nin halkaas nin la joojiyo halkaad la keenay laakin adi makaasaad noqon doonta mid kale maxaa ku ogeysi wamaa yudriik wax ku ogeysi ma laha nacam maba tukanay rabuh llah rabuh llah ha tukada baabu awalu lumami xisaaban ummadaha tan u horeysa xagga xisaabta ayuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol iyo shan iyo sagaashanaad can bni cabaasi radi allahu tacala anhuma ana nabiya nabigeena sal sl qal nabigana wuxuu yidhi naxnu anagoo ummadda nabi maxamed ah aakhiru lumami ummadaha kuwa dambeeya ayaan nahay xagga soo saaritaanka soo bixitaanka wa awalu man yuxaasabu cid la xisaabay cid u horeysana waanaha wey ummadihii ummad la xisaabay annagaa ugu horeyn doona yuqaalu waxaa la dhihi doonaa ayna alummatu lummiyatu ummadda ummiga ah wax arin eh, waxna aan qorin awey iwa nabiyuha nabigeeda maxaa loogu tiiri ummiya nabigeeda ayaa ummi ahaa oon wax qori jirin waxna arin jirin sala allahu caleyh wali wasalam fa naxnu annaga dabcan lakiin ummadii kale ummiye maaha wax waa arinaya waana qorayaan saxaabadii ataa laakiin nabiga ayaa maadaama ummi u ahaa saasaa loogu magacaabay weyaan fa naxnu anaga alakhiruuna kuwa u dambeeya ayaa nahay alwaluuna dadkana u horeeya xisaabin la xisaabiyo xadiidkaas imaam ibnaaja ay soo saareen waa xadiid saxiixa baabu ahli fatrati dadka ahli fatrada ah oo nabi markii la soo saaro kadibna aan nabiga la kulmin diinta ayadan aan la kulmin oo cid diinta ayada maxaa ugu yeerta aanan helin nabi kala na maxuu aan helin oo laba nabi dhexdood ka baxday ummadaas ahlu fatrada loo yaqaano xukunkooda wuxuu yayuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol iyo lix iyo sagaashanaad can aswad ibnu sariic waxaa laga wariyey aswad ibnu sariic saxaabigaas jaliilka ah ibnu xamiir ayaa la yidhahda atamiimi waa reer bani tamiim abu cabdilaahi sacdi ayaa la yidhahdaa abu cabdilaahi asacdi reer basre ayuu ahaan jiray wuxuu geeriyooday hijrada nabiga marka ayd alai sla slam afartan iyo labadii ka hore afartan iyo labadii ka hore ayuu geeriyooday aswad ibnu sariic waxaa laga wariyay radi taala arda ana nabiya nabigeena sal alla alay ama ana nabiy llahi nabiga al sl slm qal nabigeena wuxuu yidhi arbacatun afar yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo e warkooda waxaa weeyaan ama xukunkooda wuxuu noqon doonaa sida soo socota rajulun nin asamu ee dhagool ah shayan waxba aan maqlaynin waa dhagool waxba iyo wa rajulun nin oo axmaqu doqon ah oo caqli aanan lahayn waxba yaraatay wax kas lahayn iwa rajulu nin oo harimun gaboobayoo catatabay oon isku dardarsamay iwa rajulu nin oo maata dhintay fii fatratin laba nabi inta udhexaysa dhintay nabigan diintiina ay soo gaarin kii dambana aan soo aan gaarin amaba diinba ay gaarin cid diin u sheegto weligiis aan maqlin ariiqana aan ku helin weyaan ad ku helo o fa ama alasamu kii dhagoolkahay miyaa fa yaquulu wuxuu dhihi marka markuu alla hortaga maalinta qiyaama rabbi rabbiyow laqad jaa islaamu islaamnimada ayaa yimid ama islaamnimada ayaa imaaday laqad jaa alislaamu islaamnimada ayaa imaaday wamaa asmacu anoon waxba maqlayni shayan waxna wa ama alaxmaqu kii doqonkaana wuxuu dhihi fayaquul wuxuu dhihi rabbi rabbiyow laqad jaa alislaam islaamnimada ayaa yimid wasibyaanu caruurtani yaxdifuunani ama yaxdifuunii ayagoo muxuu ahaa dhagax tuurayaan ayaad imaaday weyaan bilbacari bilbacari digada geela ama ariga ama looda waxay noqotaba wa ama alharimu qofka muxuu ahaa catatabay oo waayeelka ana oo isku dardarsaman fayqul wuxu uhi rabbi rabbiyow laqad jaa islam slm ayaa yimid wamaa caqilu anoon caqli lahayn shayan waxna wa ama aladii maata kii ku dhintay filfadrati xilligii aan nabiga la soo saarin kii horena diinti ay soo gaarin wuxuu dhihi fayqul wuxuu dhihi rabbi rabbiyow maa aataanii laka rasuulun rasuul maa aataanii ima laka adiga xaggaaga igama imaanin rasuulan mid muxuuan la soo diray fa ya'hudu kadibna alle wuxuu ka qaaday mawaahiiqahum balantooda ayuu ka qaaday balan adag ayuu ka qaaday maxaad ugu qaadaya layuiican layuiicunnahu inay aicaan oy aicaan oo wax alle wuxuu fara hadda inay ayuu rabbi ballan ugu qaadi doonaa kow fa ilayhim kadibna adeeg ayuu usoo diriyo an idkhulu naar rabbi wuxuu idin gala adeeg noocaasa loo soo diri qaala nabigan wuxu yidhi alai fa waladii ali baan ku artay nafsa muxamedin naftiisa biyadii gacantiisa ay low dakhaluuha haddii ay geli lahaayeen la kaanat calayhim waxay u noqon lahayd bardan qabow iyo wasalaama badbaada sidii nabi ibraahim calayh slat slaam dabkii uu ku dhacay oo kale ay u noqon lahayd xadiidkaas sanad ahaan waa daciif sanadka waa daciif laakiin bimajmuuci aduruq iyo xadiid kale iyadoo loo eegi ayaa imaamka wuxuu leeyahay xadiidun xasan waa xadiid xasana weyaan wlcilmu cind allah alfasl thaaliu fasalka saddexaad axaadiiu fi ljanati wannaar axaadiid jannada inaarta ka sheekeynayo fasalkan fasal weeyaan baabun xujibat iljannatu jannada waxaa lagu xijaabay oo lagu asturay bilmikaarihi naftu waxay muxuu ahay necabta ayaa jannadii laga soko mariyey oo looga dhigay seer iyo muxuu ahaa derbi looga dhigay oo lagu wareejiyey xadiidka boqol iyo todoba iyo sagaashanaad can abi hurayrata dawsi ana nabiya ana rasul rasulka sal slam qal nabigeena wuxuu yidhi waradia allahu can abi hurayra xujibat inaaru waxaa lagu xijaabay oo lagu laga soko mariyey bishahawaati nafta waxyaabaha ay jeceshahay xujibat naar naarta waxaa lagu xijaabay bishahawaat waxyaaba nafta nafta ay jeceshahay oo dhalaalki birbiraqi iyo quruxdi waxyaabahaas waxujibat iljannatu jannadana waxaa lagu xijaabay bilmakaari waxyaaba nafta necab tahay soo kallihi waad weysaysani waad qubaysani meel dhiiqaad soo mari meel waxaad mugdi wamaa ilaa dalika tanna waa iska taqaanaa boqol iyo siddeed iyo anas malik waxaa lagu radi taala arda qala anas qaala rasul a wuxu yih sal slm xufat iljanatu jannadii waxaa lagu wareejiyey bilmakaari waxyaaba nafta ay neceb wa xufat ilnaaru naartina waxaa lagu wareejiyey bishahwat waxyaaba nafta ay jecesha weeyaan xadiidka boqol sagaal iyo sagaashanaad can abi hurayrata taala arda can rasul ilah wuxu ka wari sal slm qaala nabigeen wuxuu yidhi lamaa goortii khalaqa allahu aljannata wannaar xilliga alla uu naarta uumay arsala jibriila jibriil ayuu soo diray ila aljannat janna ayuu usoo diray oo fa wuxuu yidhi muxuu ahaa rabbi jibriil wuxuu ku yidhi undur eeg ilayha jannadii eeg wa ilaa maa acdadtu fiiha arsala jibriila jibriil ayuu wuxuu u diray ilajannat jannada ayuu u diray oo fa qaala wuxuu yidhi undur ilayha eeg wa ilaa maa acdadtu fii liahliha ahelkeeda waxaan u diyaariyay fiiha jannada gudaheeda soo eeg ayuu rabbi ku yidhi oo jibriil baa loo diray oo jannada soo fiiriyo wixii lagu diyaariyey soo arag qaala wuxuu yidhi fa ja'aha wuu u yimid jannadii wa nadara ilaahay wuu jannada gudaheeda qala wuxuu yihi farajac ilayhi wuu usoo laabtay alla yuu laabtay qaala wuxuu yidhi markaas fawa cizatika cizadaada iyo sharaftaada rabbi ku dhaartay laa yasmacu biha jannada ma maqla axadun qof ilaa dakhalaha wuu gelayaa maxaa yeeley waxa jannada aan ku arkay wax caadiba ma ahan weyaan kow wa amara kow kadibna fa amara alla wuxuu faray biha jannadii ayuu faray oo fa xufat waxaa lagu wareejiyey bilmakaarihi waxyaaba nafta ay necabtaha jannada lagu wareejiyey marka hore waxay ahayd wixii ku jiray iyo wixii lagu wareejiba kulli wax fiican bay ahaayeen waayahay qaala wuxuu yidhi farajac irjic u laaba ilayha jannada u laaba weyaan oo soo eg fandur ilaa fandur waxaad egtaa ilaa maa cadadtu fiiha waxaan ilaa maa cadadtu waxaan diyaariyey liahliha ahalkeeda fiiha jannada gudaheeda qala wuxuu yidhi farajac ilah u laabtayoo fa idaa hiya waaba iyadoo xufat lagu wareeji bilmakaarihi waxyaabaha nafta ay necabtaa lagu wareejiyey farajac ilayhi allo ayuu la soo laabtayo fa qala wuxuu laqad khiftu waxaan ka baqay anlaa yadkhulaha axadun qofna inuusan gelin maxaa yeele wax ka sokay wax nafta wada dhiba ayaa ka sokay oo jannadii waxyaabaha lagu gala waxaa weeyaan shaqay u baahanta salaadan soonkan xoolihii la jecla zakadii oo bixini jihaad oo jihada nafta iyo la bixini waxaa weeyaan qofka inuu yacni wax badan la imaado wax badan inuu dhabarka udhigto ayaa ka sokay jannadii weeyaan marka cid gash in la waayo ayaanba ka baqay ayuu yidhi jibriil qaala wuxuu yidhi idhab kadibna aad ila naar naarta xaggeed aad weyan fandur ilaaha soo eg wailaa macdadtu fiiha wailaa macdadtu liahliha fiiha ehelkeeda waxaan uu dhex diyaariyeyna soo eeg qaala wuxuu yidhi idhab eeg ila naari naarta aad weeyaan allah dhihi fandur waxaad eegtaa ilayha naarta soo eg wailaa macdadtu waxaan diyaariyey liahli ahlkeeda fiiha naarta gudaheeda fa idaa waaba iyado hiya iyada yarkabu uu kori bacduha barkeed bacdan barka kale waa isjibinaysa oo iskoraysa weyaan xaalad adag iyo waxaa weya cadaab iyo nakaal shadiida farajac ilayh alla u laabtayo faqala ur cizatka sharafta aan ku dhaartay laa yasmacu ma maqla biha naarta aw fa kadibna uu gala naartan aan soo arkay nin maqla oo gala maba jiro weyaan fa amara wuu faray biha naarti xufat waxaa lagu wareejiyey bishahawaati nafta waxyaabaa jecesha lagu wareeji marka oo ish soo jiidani iyo qalbiga soo jiidani weyaan kow faqala wuxuu irjic u laab ilayha naarta u laab jibriilow farajaca wuu laabta ilayha faqaala wuxuu yidhi wacizatik sharaftaadan ku dhaartay laqad khashitu waxaan ka baqay anlaa yanjuu inuu ka badbaada minha iyada axadun qof ilaa dakhalaha wuu geli qof ka badbaada in la waayo dadka ay ku wada xaroodaan ayaan ka baqayaa maxaa yeele nafta waxyaabaha jeceshoo dhan ayaa agteeda la dhoobay kadibna qofku wuxuu soo racaya waxaa nafta ay jeceshahay shahawaadkiuu soo raacaya saas ayuu muxuu ahaa yidhi ninka la yidhaahdo amaba malagga la yidhahdo jibriil calayhi wacalih wasalaatu wasalaam lafdiga marka imaam tirmidi ayaa iskala waxaana la soo saaray abu daawuud iyo nisaa-i ayaa soo saaray weyaan xadiidkana waa xadiid xasanun saxiix xasanun saxiix imaam tirmid markuu yidhaha xasanun saxiix xasan min wajhin wa saxiixun min wajhin saas ayaa culimada in badan dhahaan aqwaal kaloo badan way leeyihiin marka masala xadiid ayaa arrinta aad loogu bartaa baabu ru'yati linsaani maqcadahu min aljanati wannaar qofka meeshuu naarta ka fadhiisan lahay meeshu jannada ka fadhiisan lahay aragtiduu arki doona ayuu baabkan u baabay xadiidka laba boqolaad can abi hurayrat waa radi allahu ta arda alxamdulillah laba boqol ayaan cawa gaarnay qaala wuxuu yihi abu hurayra qaala nabiy nabigan wuxu yidhi sal slm laa yadul ma gaaro aadun laa yadhulu ma galo cafun laa yadhulu ma galo axadun qof aljanata jannada ma galo ilaa uriya waxaa la tusiyaa maqcadahu meeshuu ka fariisan lahaa iyo booska uu ku lahaa min annaari samayn laha nin walba hadda maanta adduunkan la jooga jannana boos ayuu ku oo looga diyaariy asaga uu leeyahay naartana ciyaadan bilah boos ayaa looga diyaariyey marka qofkii markuu jannada gala waxaa indhaha loo saaraa oo lasoo hordhigaa booskii uu naarta ku lahaa ciyaadan bilah iyo cadaabki yeelay iyo sida ay ahayd iyo foolxumidiisii ayaa la soo hordhiga laa yadkhulu ma gala axadun qofna aljanata jannada ilaa haddii uu gala uriya waxaa la tusiyaa maqcadahu meeshuu ka fariisan laha mina naar naarta low wasaa hadduu xumaan samayn lahaa liyasdaada inuu ziyaadsado darteed ayaa loo tusaa shukran alla ku shukrin inuu kororsado ayaa loo yeelaa weeyaan walaa yadulu ma gala aadun walaa yadhulu ma gala annaara naartan axadun qof ma gala ilaa hadduu gala uriya waxaa la tusiyaa maqcdu meeshuu ka fariisan laha min aljanati jannada low axsana hadduu samayn lahaa wanaag ama ixsaan la imaan lahaa liyakuuna inay ahaato caleyhi dushiisa xasratan qomamayn iyo shallayta iyo caloolxumi inay ku ahaato iyo muruga ayaa loo tusaa ciyaada bilah xadiidka imam buhari ayaa soo saara weyaan baabu qurbi ljanati wanaar naarta iyo jannada dhowaanta ay qabaan gelitaankooda inay sahlan yihiin oo qofkii naar rabana ay u degdeg badanta inuu helo jannadiina ay dhowaan badanta iyadna oo qofkii raba waxaa weeyaan man aacni man aacanii dakhala ljana waman casaanii faqad aba oo kale weyaan laba boqol iyo koobaad can cabdillahi bn mascud waxa radi allahu ta qala cbdillahi bn mascuud qala rasul qaala nabi nabigan wuxuu yihi sal alla alay slam aljannatu jannada aqrabu waa mid dhowaan badan ilaa axadikum midkiin min shiraaki naclihi kabtiisa fandhalkeeda oo labada farood muxuu aha meesha la geliyo saa u gasho oo kabta waa kaga dhawaan badanta weyaan jannadii wanaaru naartana milu dalika sidaasoo kale waa ayadna sidaa dhowda camal yar ayaad qofka samayna janno ku geli sidii ninkii qodaxda ka qaaday jidka oo janno ku galay qofna camal yar oo asaga agtiisa inuu yari umayna ayuu samayni markaasuu naar geli sida haweenaydii bisadi meesha ku xirtay ama ninkii bisadi meesha ku xiray cunana aan siinin cabitaan aan siinin rasiqii allana ka xiray naar ku galay marka camal yar ayaad qofka samayna oo naar ku galaya adyamiin kamuus mararka qaar xaq bini aadan aa leeyaho kun shilin ah ay wax la mid ah oo aad u yar ayuu ugu dhaaranaya ilahi magaciisa subxana watacaala ama uu markaati furaya hamuus markaasu naarta ugu timbanaya salaadiisii soonkiisi wanaagiisi khayrkiisi o dhan halkaasu ku baaba'aya marka jannadiina aad bay u dhowdahay camal lagu heli karo naartana camal lagu heli karo aad buu u dhow yahay waana fudud yahay saasuu nabigan cadayna sal la alay slm xadidka laba boqol iyo labaad can abi hurayrat a radi allahu ta anu arda qala wuxu uhi abu hurayra qaala rasul maa ra'aytu ma arkin naarto kale maan arkin naama u saaxday haaribuhaa kii ka carari lahaa walaa mila janati jannadoo kale maan arkin naama u saaxday aalibuhaa kii dalbaayey yacni naarta cadaabkeeda iyo nakaalkeeda iyo aqlaasha iyo xerkaheeda iyo eh, muxuu ahaa noocyaheeda kala duwan iyo eh, duleelkeeda intuu jiro iyo moolkeeda intuu la egyahay iyo waaritaanka lagu waaraa cidi ka carar lahaydna kadibna ay saaxatay la yaab wax la yaabo sidoo kale jannada iyo nicmooyinka yeelo iyo wanaagga yeelo iyo ilaahay subxana wa taala wuxuu diyaara maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khaطara calaa qalbi bashar jannadaas noocaasa ah, oo haddana kii muxuu ahaa raatan lahaana uu ka saaxday weligay wax lala yaabo wa yani maan arkin ayuu nabigeena cadayna sal alla marka basariyan waa laga dhigi oo haddii basariya laga dhigo oo maa ra'aytu maan arkin annaara naar maan arkin naama xaal uu saaxday basari hadday noqoto haribuha ay noqonaysaa ama sifa ama xaal ka dhigtaba haddii kalena aad ka dhigta ma aanan ogaanin oo ah, qalbiye aad ka dhigto ah, muxuu ahaay afcaal quluubki aad kami yeesho waxaa weeyaan marka waxay noqonaysaa mafcuul taani ay noqonaysaa mil annaari haribuha saas weyaan ayib baabun taxaajat اljanat naarta iyo jannada ayaa murmeen meeshaan dood ayay qabsadeen weyaan xadiid laba boqol iyo iyo saddexaad can abi hurayrat al radi allahu ta an abu hurayra qaala nabiy nabigan wuxuu yihi sal alla alay slam taxaajat iljannatu murantay ayaa murmay i wanaar naartii jannadii ayaa muran isla soo istaageen way murmeen weyaan fa qaalat inaar naartu waxay tidhi uirtu waxaa dooray aniga bilmutakabiriina kuwa santaago oo kibirka badan mutajabiriina iyo kuwa isqoojiyo qooqa badan labadaas gruub ayaan la xilsaaray inaan meel saaro oon cadaabo weyaan ligu cadaabo wa qaalat iljanatu jannadina waxay tidhi maa ani maxaa ii sugnaaday laa yadkhulnii aynay gelaynin ilaa ducafaau nnaas dadkooda dabarta daran iyo iyo wasaqatahum kuwoodii muxuu ahaa dhullacay maxaa igu dhacay aniga xaaladayda yani saas weyaan kow qaala allahu tabaaraka wa tacala allah wuxuu yidhi iljannat jannada wuxuu ku yidhi anta adiga allah kala saaray marka raxmatii naxariistayda ayaa tahay arxam waan ugu naxariisana bika adiga man ashaau qofki aan doono min cibaadi adoomid ka mida ah. waxaa weeyaan tilka daaru alaakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi ardi walaa fasaadan cidda aanan inay saromarto oo kibir iyo fasaad iyo adduunkan iyo ka adkaa iyo ummadda waxaas aana xambaarsaneen ayaa ilahi subxana wa tacala jannada inuu siina uu noo rabbiga subxana wa tacaala marka iyadayna jannadayna sidii ay ka tarjumaysaa wa qaala linaar naar wuxuu ku yidhi anti adiga eh, naaray cadaabi cadaabkay ayaa tahay ucadib waan cadaaba bika adiga man ashaa cidda doono min cibaadii addoomayd ka mid a ah. walikullin mid kastana ballan buu rabbi u qaaday walikulli waaxidatin mid la arko minhumaa labooda ka mid a ah miluha buuxiyo ayuu rabbi ballan qaaday subxana wa tacaala fa ama naaru naarta miya falaa tamtali uma buuxsanta xataa yadaca ilaa ka saaro rijlahu alla lugtiisa oo fa yaquulu kadibna fa taquulu ay tiraahdo qain qain qain xasbii xasbii xasbii igu filan igu filan igu filan ay ka tirahdo fa hunaalika meesha ayada ayaa iyo ama xilliga asaga ayay tamtali u buuxsantaa oo wayuusa loo dulmaa bacdaa barkeedn ilaa barka kale walaa yadlimu llahu alla weyne ma min khalqi khalqiisna axadan qofna wa ama aljanatu jannada miya fa ina allaha alla yunshiu laha wuxuu u khalqan xuurcinta ka buuxday iyo kuwo kale xataa rabbi usii khalqaa subxaana wa tacaala hal mas'ale ayaa marka muhiima ilahay subxana wa tacala jannadahana sinaarta masalada muhimka waxay tahay waa un arrin sifadii wa falaa tamtaliu xataa yadaca rijlahu naarta ma buuxsanta ilaa rabbiga subxaana wa tacala logtiis uu ka saaro marka wadcigaas sida loo saaraa iyo rijliga allah subxaana wa tacaala iyo nusuus kale oo qadam iyo gomad ay ku sugnaatay intaba waa sifaadkii allah subxaana wa tacala uu asaga gooni u leeyahay oo calaa lisaani nabiyihi muxamedin sal alla l slm uu rabbiga nooga sheegay annaga marka numinu bihi imaana jaaziman siduu alla inuu nool yahay aan u aaminsannahay oo alla inuu jiro u aaminsan yahay aan u aaminsannahay oo alla inuu waaxdi aan u aaminsannahay ayaan alla inuu lug muxuu ahaa leeyahay lugta ayada ahna maalinta qiyaama naarta uu rabbi saari doona siduu u saarana anaga kayfiyada waxba aanan ka ogeyn marka waxaa weeyaan arijlu arijlu numinu biha waan rumayneynaa kayfiyadeedana waxba kama naqaano inaan rumayno waa waajib inaan say tahay dhahnana waa bidc iyo mxuu aha qafalxumi iyo dhaqanxumi iyo diinxumi inaan diidna oon dhahna alla subxaana wa tacaala ma laha waa diidma aan diidna nabigeena calayhi salatu salaam hadalkiisa aan diidna weyaan marka arinta ayada waa muhiim muhiima daa'iman oo abadan qofka muminka waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala u suga wax alle wix isaga oo qur sugay ama axaadiis lqudsi iyo axaadiista kale aad ugu sugay calayhi salaatu wasalaam waa inaad u isagoo iska ilaalina taxriifka inuu mxua ah macnihii bedelo inuu ku shabaha khalqiga inuu suurad iyo kayfiye u yeelo inuu iska ilaaliyo ayaa waajib a ah weyaan qofka intaa hadduu gudbana khatar ayuu ku dhacayaa insha allah cashirka habeen dambana oo noo jiri doonaa hada wallahu aclam wsala allah w slm abdih rasuuli mustafa